aswaatu lkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa maxad weeyaan qorduba taalinta u garo culumta gubabsho allow guulay qordubaad weeyaan taalinta u garo culumta gubabsho allow guulay siduu guuluhu yidhi cilmiga ruux gartiyo midkan gaaran aqoon miyay gaarab noqdasiduu guuluhu yidhi cilmiga ruux gartiyo midkan gaaran aqoon miyay gaarab noqdaan ardada goobtan fadhida gardigooda faaraxsan culumtaana gobaya akhlaaq gaar tahay ardada goobtan fadhida gardigooda faaraxsan culumtana gobaya akhlaaq gaar u tahay culumtaana gobaya akhlaaq gaar u tahay kuwa suuqyada gabranka furada madow tacliinta gaaranin miyay gaarab noqdaan kuwa suuqyada gabranka furada madow tacliinta gaaranin miyay gaarab noqdaan tacliinta gaaranin miyay gaarab noqdaan garadow maamuul iyo guddoon saare maclimiin raggii noo soo gurmaday dadaal bay noo galeen garadow maamuul iyo guddoon saare maclimiin raggii noo soo gurmaday dadaal bay noo galeen raggii soo gurmaday dadaal baynoo galeen galab iyo habeen gargar baynoo wadeen gacantaynay hayeen allow garab kor noqo galab iyo habeen gargar baynoo wadeen gacantaynay hayeen allow garab kor noqo garoob iyo gatax xamar ilaa iyo gode gobollada gedigoodna magaran garoob iyo gatax xamar ilaa iyo gode naftiga wallada gedigoodna magaaraan allowguulo rabbow gargaaro macalinkiyo guddoonkeenyo ardada intii goobtan faadhida intii goose maqmaqan gidigeen garabke noqo intii goose maqmaqan gidigeen garabke noqo garabke noqo قرضوبة تعلينتا وقارو علومتا قوبابشو الله قولي قرضوبة معهد ويان قرضوبة تعلينتا وقارو علومتا قوبابشو الله قولي قرضوبة الله قولي قرضوبة